الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو شريط الثاني من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه wuxuuna ka bilaabmayaa xadiidka labaad ayuu ka bilaabmayaa وعن أم المؤمنين أم cabdاللahi caaئشhaةa رضي الله عنها أم المؤمنين mؤminiinta hooyadood haweenka nebiga ka mid ahayd haweenka nebigana waa ka la yidhi النabiyu أwlىa bالمؤminiina min أنfusihim وأزwaaجuhu أmahaatuhum umu cabdالlah iyadana waxaa waa kunyadeeda oo wiilkay walaasho dasho cabdullahi ibnu zubayr ah radi allahu canhum ayaa loogu magac daray loogu kunyooday caaisha binta abibakr sidiiq radi allahu canhuma weeyaan qaalat qaala rasuulu llahi sala allau alayh waali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi yaqzuu jayshun ilkacba jeish baa kacbada kusoo duuli doona oo nin quraysheed oo qabsaday ma ka qabsaday ayay inay ka saaraan rabaan oo la dagaalamaan oo kula tartamaya madaxtooyadooda oo markaasay jeesh usoo diri doonaan fa idaa kaanuu bibaydaa'a min alard marka ay joogaan meel lama degaan oo dhulka ka mid a yaa yuqsafu lala goynayaa dhulka biawalihim wa aakhirihim kooda ah koodii hore iyo koodii dambaba yani dhammaantood leanna riwaaya waxay dhahdaa walam yanju awsatuhum koodii dhexnama nabadgelaya dhammaantood baa dhulka lala goynaya baydaa marka la yidhaaho aan al aan loo yeelin meel alla meeshii lama degaan oo dhaniba baydaa baa la yidhaha yani mee waxay ka tahay hayjad tan soomaalida ay tilaha oo kale mahalka meel lagu halaagsamo ama haddii la yidhaha albaydaa oo al loo yeelo waa meel mucayana magaceed weeyaan oo dilxulayfa meel ku dhow madiine agteeda ah yaa albaydaa la yidhaahaa qaalad caaisha waxay tidhi qultu waxaan yaa rasuula allah kayfa yuksafu biawalihim wa aakhirihim see dhulka loola goynayaa kooda hor iyo kooda dambaba wa fiihim aswaaquhum iyagoo ay ku dhex jiraan ay ku jiraan suuqyaalkooda aswaaq waa jamcu suuq yani waxaa weeyaan dad badeecad wato oo badeecadda inay ka iibsadaan uun jeeshka ula socda iyo kuwo shaqaalo ahoo inay u adadeegaan oo wax ka helaan ula socda iyo kuwa awr ka kiraysan waxaasay ku jiraan iyo waman laysa minhum dad aan iyagaba ku jirinoo jidka un ay ku kulmeen siday riwaaya kale caddayso oo ina ariiqa yajmacu nnaas dhehaysa dad sidaa isugu jira sidee loo wada halaagayaa ma intii un la halaago muxuu ahaaye inta soo duushay ee niyadaa ku socotoon maa la halaago se dadkaasoo dhan loo wada halaagaya allana waxuu leeyahay walaa taziru waasiratun wasra ukhraa um اlmu'miniin radia allahu canha waxay ahayd qof aadna cilmiga u jecel aadna u caqli badan u fahmo badan ba ahayd marka aadna marka ugu dhiiran wax alla wixii ka ishkaal galo oo dhan ba nebiga calayh الsalaatu wasalaam ayay weydiin jirtay marka istibaax ahaan bay u weydiin jirtay ictiraad ma aha qaala markaasu wuxuu yidhi yuqsafu biawalihim wa aakhirihim uma yubcahuuna cala niyaatihim koodii hore iyo kooda dambeba dhulkaa lala goynayaa yani halkaasi ku wada halaagsamayaan hadhowna waxaa lagu soo bixinayaa niyadoodii baa lagu soo qof walba niyadiisii kii ganacsataa ganacsi isagoo ah kii xaj iyo ama cumro u socday isagoo xaaji ama muctamir ah kii qaazi ahaa isaga oo duulaan kusoo qof walbaba wuxuu ahbaa lagu soo bixinaya qof wa siduu ku dhintay iyo niyadiisi baa lagu soo bixinaya marka dad meel ku wada halaagsamay ayaa qaarna lagu soo bixinaya iyaga oo niyo wanaagsan ay ku dhinteen ahlujanno ay noqonayaan qaarna ahlunaar ay noqonayaan ehm, <clears throat> niyadaas baana marka arinta eh, ay ku kala duwanaadeen qof waliyo niyadiisa waaye muttafaqu calayhi wa hada lafd اlbukhaariy marka xadiidkan kadu wuxuu fasirayaa aayadda walaa taziru waasiratun wisra ukhra aayaddaasuu fasirayaa mooyaane ma caaridayo oo wuxuu ku fasirayaayo inay tahay muxuu aha arrintaasu ay tahay xagga aakhiro iyo ajrigeeda wixii ku saabsan iyo xagga cuquubaadka lagu fulinayo ee muxuu ahay tacaasiirta iyo qisaasta iyo maxay ahayday xuduudda iyo aan qofna qof kale loo qabanayn ama masaa'ibta adduunyada ka dhacaysa masaa'ibta adduunyada ka dhacaysa ee dadka qaarkood fisqiga iyo fujuurka iyo waxyaalaha ay sameeyeen sababtiisa ku dhacaysa taas iyadoo caan bay noqonaysaa sida abaaraha iyo cudurada xunxun iyo dhulgariirada iyo fayadaanaadka iyo colaadda iyo dadka inta faasiqiintaa keliya ku koobnaan mayse markay musiiba muxuaha ku dhacdo intii mujrimiinta ayd iyo intii kaleba way way wada keenaysaa وعn cائiشhaةa رadي الله عanهa qaalat qala النabiyu slى الlaه عalيه wali وsلم nebigaa wuxuu yidhi laa hiجraةa baعda الفتحi walakin جihaad waniya وإida اsتنfirtum faاnfiruu mutafq عalيh laa jihaada laa hijrata hijra ma jirto hijro ma jirto hijro waxaa la yidhaahaa tagitaanka laga tago beled gaalaad laga tago beled islaam la aado badcadalfatx yani fatx maka maka qabsashadeeda dabadeed hijra ma jirto waxaa jira marka xadiid daahirkiisa inuu ka nacaaridayo loo maleeyo oo dhahaysa ee dhahaya inay hijradu ay daa'im ay tahay inti gaalo lala dagaalamayaba hijra ayna go-aynin marka labada xadiidna say isu waafaqayaan waxaa weeyaan hijrada hadda la sheegayaa hijrada oo dhan ma wada aha ee waa hijra min maka hijradii maka laga soo hijroonayey bay way go'day leannu beled islaam bay noqotay madiina loo soo hijroon jiray amaa dadkii ay qabsato xaaladii dadkii ahlumaka ee muslimiinta haysatay oo kale oo beled gaalaad oo ayna diintooda la jahri karin oo ayna si alla uu amray ugu dhaqmi karin joogaba hijradii way iyagoo u taagan tahay walaakin jihaadun waniya waxaase jira jihaad iyo niyad baa jirta jihaad la niyoodo iyo niyad jihaadka oo loo baxayo iyo iyo niyad wanaagsan wa waida stunfirtum markii gurmad laydinka dalbo oo soo baxo jihaad usoo soo baxa laydin yidhaahba fanfiruu soo baxo oo soo gurmada marka qofkii jihaad idinku yeedhaba soo raaca qofkaasu yuu yahay dantuu ka leeyahay qoladee buu yahay muxuu isagu yahay war gaalada la dagaalamay warna soo bixiya qofkii yidhaahaba soo raaca wa macnaahu xadiidkan macnihiisu waxaa weeyaan laa hijrata min maka hijro maka laga soo hijroodaayo ma jiro liannahaa saarat daara islaam beled islaam bay noqotay oo wixii awal hore looga soo hijroonayey way ka baxday xadiidkana waa muttafaq calayh وعn أbي cabdاللahi jaaبir بn cabdالlahi الأnصاriي رadي الله عanهuma qaal kuna mعa النabiي slى الlه عlيه وsلم fي غazاة rasuulka alle ayaan la jiray fii غazaatin غazاة iyo غazw iyo غazوة inta waa isku wada mid oo waa duulaanka غazwaasuna waa imaan doonaa inuu ahaa غazwaةu tabuk غazawaadkii nebiga عalيه الصلاة sl midii ugu dambeysay faqaala markaasu wuxuu yidhi إna bالmadinaةi larijaaلا madiina waxaa jooga niman maa sirtum aydaan soconin masiiran meel la socda aydaan soconin walaa qaطactum aydaan goynin waadiyan togna aydaan goynin ilaa kaanuu macakum way idinla jireenuun niman madiina jooga ayaa meeshaad martaan oo dhan ba idinla maray toggii aad goysaan oo dhan ba idinla gooyey xabasahum lmaradu jiraa reebtay jiraa reebtay oo iyagu niyay lahaayeenoo waa idin soo raaci lahaayeen laakiin way u suurogeli weyday marka niyadoodiiba iyagana alla taxgeliyey oo dadkii jihaadka ka qayb galay ayay la ajri noqdeen niyadaa marka sidaa u gashay wa fii riwaayatin ilaa sharakuukum fi lajri halkay riwaayadii hore ay ka lahayd way idinla jiraan baytan waxay ka leedahay waxay idinla wadaagsanayaan ajri idinla wadaagsanayaan marka maciyadaas ayay tan riwaadana ay fasiraysa maciyadaa waxa laga wado bijismihim ayay nagula jiraan oo nala socdaan ma aha qalbigay nagala jiraan marka ajrigi bay nala wadaagsadeen rawaahu muslim wa rawaahu albukhaariyu can anas xadiidkan oo kale marka muttafaq calayhi lama yidhaaho kol haddii labadii saxaabi kala duwan yihiin kuwa muslim ka wariyey iyo kuwa bukhaari ka wariyey waa kala duwan yihiinoo muslimna jaabir buu ka wariyey bukhaarina wuxuu ka wariyay anas radia allahu canhuma عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة tabukin min غزوةi tabuka waxaan ka soo noqonnay dagaalkii tabuk baan ka soo noqonnay maca النabiyi slى الlه عlay slam nebiga la jirkiisa faqaala markaasu wuxu kolkii lasoo noqday wey marka kolku hadalkaa leeyahay ina aqwaaman khalfanaa niman gadaasheenna a bilmadiina madiina ku hadhay maa salaknaa shicban ma aynaan qaadin gol meesha labada buurood udhaxaysa laabadka aa la yidhaahaa shicbi la yidhaahaa waa hoos dhaban tahay amaa shacb marka la yidhaaho shacbi marka la yidhaaho dilaaca weelkii wixii lamida meeshuu ka dilaacsan yahay shacbi waa la yidhaahaa qabiilada weynna shacbi waa la yidhaahaa dadka faraha badan walaa waadiyan togna ma aydaan xudin ilaa wahum macanaa la jiraanuun xabasahum اlcudru cudur baana reebay cudur baa reebay nimankaas marka eh, marad baa reebay tanaa ka caamsan cudurkaasu marka marad buu noqon karaa da'weyne buu noqon karaa naafo iyo muxua adima la-aan buu noqon karaa indha la-aan gaadiid la-aan cudur baa reebay xadiidkankadu marka waa uu soo noqon doonaayo wuxuu ku imaan doonaa lambarkiisa isagoo yahay kun iyo saddex boqol afartan iyo laba وعن أbي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهم وهuوa ninkaas la yidhaaho معن وأbuuhu iyo aabihii يزيد wa jadhu iyo awowgii الأخنس heba صحاaبiyuun رضوان الله عليه سddexduba waa صحaabiyiin saas buu leeyahay رضي الله عنهم qاaل kaana abii yaziidu wuxuu ahaa aabbahaygii yaziid ahaabaa wuxuu ahaa akhraja danaaniira dinaaruu soo bixiyey oo gurigii kala soo baxay yatasadaqu biha uu sadaqaysanayo fa cinda rajulin fi lmasjidi wuxuu dhigay nin oo masjidka ku jira agtiisuu dhigay oo uu wakiil uga dhigto wuxuu yidhi qofkii baahaneed aragtee ku yimaada si fa ji'tu waan imid fa akhadtuhaa waan qaatay faataytuhu biha waan ula imid intaan u tegay ninkii oon idhi adeer mustaxaq baan ku ahay lacagtii sidaasa ninkaas uu kuu dhiibay oo isiiyey ayaan aabba ula imid oon idhi marka abbow lacagtii aad ninkii u dhiibtay anaa soo qaatay faqaala qaala wuxuu yidhi wallahi maa iyaaka aradtu adikulama jeedin adikuulama jeedin waxay la noqotay ninkaas la yidhaaho yaziid ibn alaknas radia allahu canhu wuxuu wiilkiisu qaatay inuu wuxuu naftiisa uu qaatay oo kale lamid la mid yahay oona sadaqo u noqonaynin markaasu adikulama qasaynine oo adikugulama eexanine dadka kale ajaanibta ee muslimiinta kale aan ula jeeday fakhaasamtuhu ilaa rasuuli اllaahi salى allahu alayh waali wasalam waxaan kula soo dacwooday rasuulka alla sal l slm baan isula nimid oo kula dacwiyey marka arrintan oo kale oo qofku xaqiisa uu sheeganayo xaqiisa uu caddaysanayo caaqnimo ma keenayso wuxuu marka mutaybu aabihii rabaa inuu ka qaado markaasuu aabba waan xaq baan u leeyahay muxua iidda marka kolkaasuu nebiga calayh salaatu wasalaam uu ula yimid fa qaala markaasu wuxuu yidhi nebiga alay slat markii arrintii looga warramay laka maa nawaytu maa nawayta yaa yaziid walaka maa akhadta yaa macan yaziidow adigu wixii aada niyeysatay baad leedahay haddaad sadaqo kol ula niyeysatay sadaqada waad leedahay oodan wiilkaaga ula axanina qofka muslim ahoo qaataba aada kaga raalli ahaan lahayd waad leedahay sadaqadaadii way kuu jirtaa walaka maa akhadta yaa macnu adna waxaad qaadatay baad leedahay macnu waa kuu xalaal adiguna rawaahu lbukhaariy marka qofkan kada niyadiisii isagoo u malaynaya inaan looba aqbalin oo ayna sadaqo u noqonin bay niyadiisa sababteedii sadaqo ugu noqotay wa can abi isxaaqa sacd bni abi waqaas abu waqaasna waxaa la dhihi jiray malik ibni uhayb ibni cabdimanaaf ibni zuhra cabdimanaafkaas inay isugu yimaadaan nebiga calayhi salaatu wasalaam hooyadii isugu yimaadaan marka sacd ibni abi waqaas awowgiis oo uhayb ibni cabdimanaafah iyo aamina oo aabbaheed oo wahb ibni cabdimanaaf ah ayaa walaalo ahaa ibni kilaab ibni mura kilaabkaasuna kaga soo dhaca nebiga alay slam agga abtirka kaga soo dhaca agga hooyadiina xagga hooyaduu u dhow yahay marka ibni murata ibni kacb ibni lu'yin alqurashiyi الzuhriyi radia allahu canhu axad alcashara almashhuuda lahum almashhuudi lahum biljanna ee ka mid ahaa tobankii jannada looga marakacay nebigu alay slam uga marakacay cashara mubashariina la yidhaaho tobankaa keliya maayna ahayn inta saxaabadii janno loogu bishaareeyey laakiin tobankaas iyaga hal xadiid baa lagu taxay marka sidaasa iyaga loogu magacaabaa eh, alcashara mubashariin bijanna radia allahu canhum qaala sacdi wuxuu yidhi radia allahu canhu ja'anii rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama yacuudunii rasuulka allaa ii yimid isagoo ibooqanaya caama xajat lwadaac sanadkii xajat lwadaac ee sanadkii tobnaad ee hijriga dhammaadkiisii ahaa min wajacin ishtada bi jiro igu daraatay aaday qabatay jiradaasuna wadna xanuun bay ahayd wadnaha laga qabtay isagoo maka la joogo kolkii xajgii la gutay marka isagoo ay booqanayuu u yimid nebigu calayh isalaatu wasalaam faqultu markaasaan waxaan yaa rasuul allah innii qad balaga bii min alwajaci maa taraa aniga xanuunku wuxuu iga gaadhay halka aad arkayso saad arkayso xanuunku i hayaa wa ana duu maalin nin maallena waan ahay maal baan leehay maal qaban buu kolkaa noqday laakiin waxaan arki doonnaa xadiis soo socota ku arki doonnaa rafaadkii iyo dhibaatadii uu soo maray markii hore goortii dambese marka alla muxuu ahayey oo u nicmeeyo durba wuu maalaystay walaa yarinii ila bnatun lii hal gabadha mooye wax kaloo dhexlina melihi hal gabadho kolka alaa goor dambe uu sii cumriyey wiilal iyo gabdho badanba waa yeeshay inuu dhimanayo marka isu maleeyey markaasuu wuxuu leeyahay maal badanna waa leeyahay ubadna hal gabadhaan ka leeyahay afa atasadaqu bihuluhay maali ee maalkayga laba daloolkii ma sadaqaystaa saddex intaan u qaybiyo laba dalool ma sadaqaystaa qaala laa maya qaala fashatru yaa rasuul allah nusna yaa rasuul allah qaala laa maya qaala faالثuluثu qultu faالثuluثu ثuluثna ya rasuula الlah qaala aلثuluثu wالثuluثu kahiir ثuluثka ثuluثkuna waa badan yahay buuhi aw kabiir bu waa wen yahay buuhi yani aلثuluثu jais ثuluثku waa bannaan yahay ثuluثna waxaa la yidhaha wax saddex meelood loo dhigay hal meeloo ka mida la yidhaahaa marka ثuluث inaad dardaaranto waa kuu bannaan tahay weliba waa badan tahay waaweyn tahay bu yani marka wuxuu tusaalaynaya inuu ka yareeyo baa fiican huludka ugu badan wax la daardaarmayo laakiin in laga yareeyo inay fiican tahay buu kolku waaweyn yahay leeyahayna uu tusaalaynayaa ah, sida ibn cabaas radia allahu canhuma uu dhahay abu bakr sidiqna radiallahu anhu waxaaba laga sheegay inuu inuu isagu dardaarmay kolkuu dhimanayay ah, khumus uu dardaarmay innaka an tadara warasataka adugu inaad ka tagto dhexaltooyadaada aghniyaaa iyagoo maalqabeena yaa khayrun ka fiican min an tadarahum inaad ka tagto caalatan iyagoo saboolla ah yatakafafuuna annaasa oo dadka gacmaha horsanaya iyagoo gacmaha horsanaya waan carruurtii ilmo hebel agoonta haloo haloo muxuu ahaa qaran haloo guro la leeyahay waxaa kaaga fiican carruurtaadii oo asturan oo wax ku filan aad uga tagtay inaad ka tagtaa yaa ka fiican wa wainaka lan tunfiqa adiguna ma bixinaysid nafaqatan masruuf ma bixinaysid tabtagii biha wajha allah aad dar alle ula jeedo ilaa ujirta calayha waa laga ajrisiinayaa xataa maa tajcalu fii fi imra'atika xataa waxa aad haweenaydeeda afkeeda gelinayso kolay ku tahay waxay haweenaydeeda cunayso kolay ku tahay waa laga ajiraysa waaba la dartar ku baxaysaba carruurtaadu waxay cuna dad badan baa laga yaabaa inay u haystaan waxay guryahooda ku masruuftaan inayna sadaqo ahayn waana sadaqada ta ugu wanaagsan weeyaan qaala sacdi baa wuxuu yidhi faqultu yaa rasuula allah ukhallafu bacda asxaabi miyaa la ireebayaa asxaabtayda dabadeed yani ragga asxaabta kolkuu hadalkaa nebigu alayh salatu salaam uu yidhi ee waxa la wixii nafaqo ee bixsaba waa laga ajirsiinayaa yuu sacdi marka wuxuu fahmay in carsidii baa ka baaday oo inuu dinta ka baqaayayoo inuu noolaanayo cumriyayo leanna hadduu hadda dhimanayo nafaqo u bixinayo uma suuro gasheen markaasu wuxuu weydiinayaa kolku kolkuu cumriyo inuu asxaabtiisii isku ayniga ahaayeen ee rufaqadiisa isjeclaayeen inuu ka geer dambeynayo oo jiilal dambe oo aan istabci garanaynin iyo inuu kusoo hadhayo arrintaas oo kalena marka qofka naftiisa waa ku culus tahay raggays yaqaaneen marka uu dhammaado ee dad jiil dambe oo aan laistabci aqoonin oo laisfahmaynin oo uu kusoo dhexaro qariib buu noqonaya sida nin shaacira baa wuxuu yidhi idaa dahaba alqarn aladii anta fiihimu wakhulifta fii mxua fii qarnin faanta qariibu xataa carruurtaadi iyo ubadkaagii hadday yihiin qariib baad ku tahay oo markaas aynigaaga markuu dhammaado waxaa sheekada kuu qabatay waxa aad weydo waa cidloonaysaa marka taasuu ka fakeraya markaasu wuxu yidhi ma miyaan ka geeri dambaynaya asxaabtayda qaala markaasuu wuxuu yidhi innaka lan tukhallafa fatacmala camalan tabtagii bihi wajha allah ila اsdadta bihi darajatan warifca adiga laguma reebayo oo markaasna aad camal fasho camal aad aadar alle ula jeedo ilaa darajo iyo eh, sarayn unbaad baad ku koraysan waxba ku yeeli haddaad ka dambayso haddaad raggaagi ka geeri dambayso wax ay kuu dhimaysaa ma jirto leanna cumrigaa ku kordhayaa wax alla wixii aada baxsataba waa ajri kuu socda waxbaa ka badin walacallaka an tukhallaf waxaana suurowda in lagu reebo oo aada cumrido oo raggaagii ka geeri dambayso xataa yantafica bika aqwaamun ilaa dad ay kugu intifaacaan wa yudarra bika aakharuun kuwo kalena ay kugu dhiboodaan muslimiintuna aada nafci u soo hoyso gaaladana dhibaato aad u geysato marka taasuna way dhacday oo sacdi radiallahu canhu wuxuu ka mid ahaa raggii quwaadda ahaa ee hogaaminayey jihaadkii laga galay ciraaq iyo faris laga galay buu ahaa macrakadii faasilada ahayd ee macrakatu lqaadisiya loo yaqaano ninka jeiشhka madaxda ka ah hogaaminayay buu ahaa ninka madaa'inu kisra qabsaday ee iwaanu kisra qasrigii weynaa kisra ee iwaanu kisra la dhihi jiray ama abyadu lmadaa'in la dhihi jiray qabsaday ee salaadii ugu horreysay ku tukaday ayuu ahaa radia allahu canhu marka dawlana waa riday dawlana waa dhisay allahuma amdi liasxaabii hijratahum walaa taruddahum calaa acqaabihim hallow asxaabtayda hijradoodii uu meelmariyo cirbahoodii gadaal ha e, u soo celinin yani raggii muhaajiriinta uu nebiga alay slam wuxuu necbaa makada ay ka soo hijroodeen inay ku dhintaan wuu necbaa inay degaanna waa u diidi jirayba oo wuxuuba u xadiday kolkay soo xajiyaan ama soo cumraystaan saddex beri wax ka badan inayna joogin taasna xadiid soo socda oo xadiidka cumar ah, baa la mid noqonayo oo wuxuu jeclaa nebiga alay slam qofku wuxuu dar alla u horay inuu sida uga maqnaado sida cumar ugu diidi doono wuxuu farasku sadaqaystay inuu iibsada kole ku tahay ugu diidayo marka waddankoodii ay dar alle uga hijroodeen inay ku soo noqdaan oy degaan waa u diidi jiray inay ku dhintaanna waa ah, waa u necbaysan jiray waa ka nexi jiray alla uuna sacdi iyo kayrkii toona ku dhimanin ah, beledkooda ay ka hijroodeen lakin ilbaa'isu sacd bnu khawla miskiinkuse waa sacd ibnu khawla sacd ibnu khawlata alcaamiri radia allahu canhu wuxuu ka mid ahaa raggii muhaajiriinta ahaa makuuna ku dhintay yarfii lahu rasuulu llahi sal sl rasuulka alle wuxuu ugu calaacalayaa an maata bimaka inuu maka ku dhintay maka ma qabla alhijr ku dhintay mise bacda alhijr ku dhintay khilaafaad baa ku jir laakiin waxay u egtahay inuu bacda alhijra leanno muxuu ahaa wuxuu ugu calaacalayaa waxaa weeyaan inayn hijradiis u noqonin hijradiis naaqas ka noqoto xadiidkanuna waa muttafaq calayhi waana wuxuuna kusoo noq soo noqon doonaa sagaal boqol iyo shan iyo toban isagoo lambarkiisu yahay buu soo noqon doonaa insha allah haddana markuu meeshuu ka gelaya xadiidkan waxaa weeyaan wuxuu le laba meelood ayuu ku sheegay oo wuxuu le waxay nafaqe ahayd bixisaba ee dar alla ula jeedaba niyada marka weeyaan waa laga ajirsiinaya marka kalena wuxuu yidhi haddii aad cumrido wax alla wixii camal aad samaysay ee tabtagi bihi wajha allah marka wixii camalahoo dhan waxaa waa inay niyadaas ayna ka maqnaan وعn أbي هurayرaةa cabdالرحمن بن صkr رadي الله عanه أbu هurayra هurayra waa taصغيru hira bisada ayaa hira la yidhaah marka bisada haddii la taصغiriyo bisa yar halkii laga dhihi lahaa hurayra yaa layska dhahaa nidaamkaasay leedahay carabigu uu leeyahay magaciisana cabdiraxmaan ibni skrin idowsi ayaa la dhihi jiray radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lah sal alay slam in allaha laa yanduru ilaa ajsaamikum walaa ilaa suwarikum alla ma fiirinayo jirhkiinna iyo suuradiinna midna ma fiirinayo yani alla dan kamale weeyaanu idinkuma qiimaynayo oo idinkuma ajirsiinayo sida eh, buuraan iyo dheerar iyo xoog badni iyo caddaan iyo qurux iyo foolxumo iyo waxaas idinku all maf idinkama fiirsanayo walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum wuxuusa fiirinayaa uun qalbigiinna iyo camalkiinna qofkii camal wanaagsan ee qalbi wanaagsan kaasuu alla jecel yahay alla u dhow xadiidkan waa mutafaq calayh marka uu isku daray quluubikum wa acmaalikum marka waxa weeyaan haddii qalbigii qofku uu fiican yahay lakiin camal aanu lahayn kolka marka waxa weeyaan hadduu horta qalbigii fiican yahay camalkii waaba imaanaya waa daruuri siduu mxuu ahay shaacirka u waidaa xallat ilhidaayatu qalban nashatat fi cibaadati اlacdaar laakiin dad baa waxay ku andacoodaan marka cibaado la'aanta lagu canaanto ee la yidha warmaa salaada tukatid oo maa kan yeeshid wuxuu yidhaa oh, alla qalbigaygu fiirsan qalbiga waa wanaagsan yahay anu niyadaydu ma laakiin hadday niyadiisu fiican tahay qalbigiisu waa hadday niyadiisu fiican tahay camalkiisaa fiicnaan la beentii way kaasoo kale marka xadiidkana ku beeninaya alla camalkiina iyo qalbigiinu fiirinaya waa labadaasuna waa kala maarmaan marka waxaa weeyaan xadiidkanuna rawaahu muslim وعn abi muسى cabdاللahi بn qaysin الأشcariي radي allahu عanhu qaala suئila rasuulu الlahi صl ly slm rasuulka allah waxaa la su'aalay can الrajuli yuqaatilu shajaacatan ninka u dagaalamaya geesinimo nin baa dagaalamaya wuxuu u dagaalamaya waa geesi ma cabsanayo oo markuu meel lagu dagaalamaya arkaba waa iska gelaya hiwaayuu u leeyahay dagaalka wa yuqaatilu xamiyatan qof baa wuxuu u dagaalamayaa ficilo yaan tolkaa la jebinin wax kale u dagaalam tolkaa u heli mooyaane niyo kale uu ka leeyahay gaalada ha la jebiyo gaalihii muslim meelay ku dagaalamayaan wey haddama waxaa laga hadlayaa wuxuu u dagaalamayaa muxuu ahaayey qabiil ahaan buu u dagaalamaya iyo jinsi ahaan iyo uma dagaalamay dar alle iyo diinta alle noolaynteeda iyo wayuqaatilu riyaa-an midna wuxuu dagaalamayaa istusus ha lagu ammaano bilad ha lagu siiyo jornaalka ha lagu soo qoro bilada geesnimada aad qaadatid qofna saas uu dagaalamayaa ayu dalika fii sabiili اllah intaa midkoodee baa fii sabiili اllaahi ah dadka niyaadkaa kala gadisan bay u dagaalamaan markay dagaalamayaane keeba fii sabiili اllahi qaar baa xoole iyo haniimo iyo u dagaalamaya faqaala rasuulu الlahi sal ly slm markaasuu rasuulka alle isagoo arrinta soo koobayo wuxuu yidhi man qaatala litakuna kalimat اllahi hiy alculyaa fahuwa fii sabiili اllah qofkii u dagaalama diinta alla ha noqoto midda sarraysa oo diinta alla yaan laga sarraynin oo gaaladu yayna xukumin muslimiinta ka sarraynin qofkii saa u dagaalama kaasun baa fii sabiili اllaahi ah muttafaqun calayhi xadiidkanna waa soo noqon doonaa kun iyo saddex boqol afartan iyo saddex lambarkaa buu ku soo noqon doonaa وعn abi bakra nufayc bn اlxariث الthaqفي radي allahu canhu abu bakra صaxaabigaa la yidhaaho abu bakr baa inay dadku isku qaldaan laga yaabo abu bakr ma aha oo abu bakra abu bakra bakrada bahasha la yidhaahno waa cajalada jalada ceelasha iyo wadaanteeda lagu soo shubo taasaa bakra la yidhaahaa marka e, waxaa loogu bixiyey saxaabigan abubakra loogu bixiyey waxay ahayd xisaarkii طaa'if markii lagu jiray ayuu nebigu calayhi salatu slam taa'ifna marka waxay lahayd qalcado xoog badan oo loo mari waayo bay lahayd baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nido ku bixiyey qof alla qofkii addoonahee soo baxsadaaba inuu xor yahay marka abubakrana bakrana radiallahu canhu wuxuu ka mid ahaa dadkii la addoonsan jiray buu ka mid ahaa markaasuu intuu xari kusoo soo xidhay cajalad kusoo xidhay buu derbigii sida iskaga soo lalmiyey oo sidaa kusoo baxsaday markaasuu xoreeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam suu soo islaamay magaciisana marka waxaa la dhihi jiray nufaac ibn alxaarif athaqafi qabiilada thaqiif la yidhaaho ee daa'if degi jirtay ayuu ka dhashay wuxuuna ahaa marka mawla rasulillah sal sl nabiga calayh isalaatu wasalaam dadkii uu xoreeyey iyo khaadimiintiisii buu ka mid ahaa radia allahu canhu qaal rasuulka allaan maqle oo leh ida ltaqa almuslimaani bisayfayhimaa markay iskala hor yimaadaan laba muslim seefahooda laba kooxooda muslimiin ama laba qof oo muslimiina seefahooda iskala hor yimaadaan seefahan yani waxaa laga wadaa hubka lagu dagaalamaya ama seefa ha ama xabad ha ama warama ha aado ama dhagax faalqaatilu wاlmaqtuulu fi الnaar ka la dilay iyo ka wax dilayba waa isla ahlu naar wey labaduba ahlu naar bay ku jiraan qultu markaasa uhi ya rasuula allah hada alqaatilu kan kada wax dilay xukmu waadix yani kan kada wax dilay isaga garanay oo ahlu naar wuxuu ku noqday fahamnay famaa baalu lmaqtuul muxuu yahay kaad la dilay xaalkiisa muxuu ahlu naar ku noqday isagaaba la dilaye qaala markaasu wuxuu yidhi innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi wuxuu ku dadaalayay inuu dilo qofkaas waan lagu xoog roonaaday mooyaane isaguna wax dil buu lahaa marka niyadiisa ku naargalay isaguna kana ficilkiisiibuu ku naargalay iyo niyadiisio wada jira kana ficilki niyadiisii iyuu ku naargalay ilan tabartiisi waa la yimid oon laga tabarroonaaday mooyaane xadiidkuna muttafaqun caleyhi weeyaan xadiidkuna qisuu lahay oo qisadu waxay ahayd markii uu dhacayay dagaaladii muxuu ahaay muslimiinta dhex maray ugu horreeyey ee cali bn abi طaalib radia allahu canhu iyo dadkii ka soo horjeedsaday ayna ugu horreeyeen jeeshkii muxuu ahay hogaaminayeen lmu'miniina caaisha radia allahu canha iyo طalxa ibn cubaydillahi iyo zubayr ibn alcawaam ee dagaalkii basre ku dhacay ee macrakatuljamal loo yaqaano markii loo socday ayuu wuxuu arkay nin la dhihi jiray alaxnaf ibnu qays nin la yidhaaho oo oo seeftiisii wato oo hubaysan buu saxaabigan u arkay markaasuu weydiiyey oo yidhi xaggeedu socotaa markaasuu wuxuu yidhi ninkan eh, mxua eh, laga gardaran yahay waa cali weeyaan ee nabiga alay sala sl adeerkiisa ayaan rabaa inaan taageero markaasuu yidhi fadhiiso oo waxba ha dagaalamina iska dhi hubkaaga iska dhigo rasuulkaan ka maqlay xadiidkan kada eh markaas mxuu ahaa saxaabigan la yidhaaho laakiin arrintan arrintantada oo kale ma soo gelayso labada kooxood ee dagaalamaya markay mid iyadu daalimo tahay oo dulmigu ku cad yahay midna madluumad ay tahay iyagu taasu ma soo gelayso ee xadiidkii kale ansur akhaaka daaliman aw madluuman taasuu soo gelaya marka cali madluum buu ahaa waa laga gardaraa isagaa khaliifihii xaqa ahaa oo la doortay ah marka isagay taageeradiisu waajib ay ahayd oo abubakra radia allahu canhu tadbiiqa isaga ah waa ku qaldanaa radia allahu tacaala canhu eh, laakiin marka kolkii labada kooxood mid waliba daalimad ay tay ta kale ay soo weerarayso sida dagaalabada qabaayasha iyo ka dhexdhaca ah iyo tan jabhadaha soomaaliyeed ay ku dagaalamayaan iyo oo qolo waliba markeeda ay duulayso oo qolo waliba ta kale inay ka adkaato ay rabto xaqdarro ay ku dagaalamayaan taasoo kale weeye laakiin qof isagu muxuu ahaaye madluum ah isagu kaasu kuma jira eh xadiidiisa isagu gaarkeeda u imaan doontaa وعn أbي هurayرaةa رadي الله عanه qaala qaala rasuulu الlahi صلى الله عليه وسلم صلاaة الرaجuل في جamاعة tukashada qofku jamaaco uu ku tukadaayo taziidu waxay la dheer tahay calىa salaatihi fii suuqihi salaadiisa sayladiisa uu ku tukado meesha wax lagu iibsadaa suuq layidhaahaa ama saylada haata dukaanka haata waa beytii iyo gurigiisa uu ku tukaday waxay la dheer tahay bidcan wa cishriina daraja dhowr iyo labaatan darajadood bay la dheer tahay waa salaad iyo salaad ficilkii waa iskaga mid laakiin waxa kala duwi doona waa arki doona wadalika kaasuna wuxuu yihi sababka ay sidaa ku noqotay anna axadahum midkood idaa tawada'a markuu weyse qaad fa axsana alwuduu'a uu weysaqaadka wanaajiyo waa laga maarmaan marka weysaqaad wanaagsan oo sidii rasuulka alla salى الlahu عalيyه wali wasalam uu u weyse qaadan jiray ah ee saxaabadiisii ay tilmaameen cuثmaan iyo cali iyo cabdullahi bni zayd iyo rubaya bintu mucawid wغayrihim ay tilmaameen uu u weyse qaato ثuma ata almasjida haddana masjidka uu yimaado marka saa macnaheedu waa in guriga lagu soo weyse qaataa fiican laa yuriidu isagu oon rabin ilaa salaata salaad mooye wax kale aan rabin laa yanhazuhu aanu dhaqaajinaynin oo aanu soo kicinaynin ilaa salaad salaad mooyaane wax kale soo kiciyey dan kaloo kaliya aanu jirin salaadaa hadduu dabadeed wax kale kusii darsado khayraad kale darsi uu isagoo ka bixinayo ama darsi uu dhegaysanayo iyo qur'aan uu akhrisanayo iyo hadduu taa kusii darana waa sii fiicnaanaysaaye lam yakdu ma tallaabsado khudwatan tallaabo ma tallaabsado ilaa rufica lahu bihaa darajo darajad baa loogu dallacsiiyaa tallaabadii kastaba oo darajaadka jannada ahee labadii darajaba inta udhaxaysa ay tahay kamaa bayna asamaa'i waalard wa xuta canhu bihaa waxaana lagaga ridaa khaiica dembi baa lagaga ridaa xataa yadkula almasjid ilaa masjidka u ka galo tallaaba kastaba waxaana imaan doonta qofba qofkuu masjidka uga fog yahay inuu ka ajri badan yahay faidaa dakala masjida markuu masjidka galo kaana fi salaa salaad buu ku jirayaa oo salaadda ajirgeed ba u soconaysaa maa kaanat isalaatu hiya taxbisuhu in alla intay tahay salaadu tii halkaa ku celinaysa wuxuu halkaa u fadhiyaa salaad sugideed inta ay tahayba ajri salaadeed ba u socda wاlmalaa'ikatu tusallii calaa axadikum malaa'igtuna way u ducaysaa tusallii yani tadcu waxay u ducaysaa midkiin bay u ducaysaa maa daama fii majlisihi aladii sallaa fiihi in alla intii uu daa'imo uu sii joogo meeshii uu ku tukaday meeshuu ku tukaday intuu joogaba walow salaad kolka aanu sugayninbaba way malaa'igtiiba u ducaynaysaa meesha uu ku tukada ee la sheegayo ma masjidkii oo dhan ba mise waa halkii uu fadhiyay nafteedii labadaasba waa la sheegaa laakiin waxay u eg tahay oo iyadu de kolleyba maxaqaysa noqonaya meesh iyadahayd inuu laazimo taqulu waxay dhahay yaquuluuna waxay dhahayaan siday ugu ducaynayaan weeyaane allahuma arxamhu allah u naxariiso allahuma اغfir lahu alla u dembi dhaaf allahuma tub calayhi alla ka tooba aqbal maa lam yu'di fiihi intaanu wax dhibin wax dhib ah intaanu qofna u maa lam yuxdis fiihi intaanu wayseqaadkii ka jabin saddexdaas markaas labadaa shardi bay leedahay intay markaas eh, duca u ducaynayso eh, inuu meeshi saddexdaa shardi inuu meeshi iyada ahayd sii fadhiyo inaanu qofna dhibin ficil iyo hadal iyo midna aanu ku dhibin inuu weyseqaadkiina u dhowran yahay aduu weyseqaadka shardi kalea isaguna marka jiro oo maalam yatakalam intaanu hadlin hadduu hadal adduunyaad ku hadlo khalaas ducadii malaa'igta waa ka go'day marka qofkii isagoo isagoo iska fadhiba malaa'igta alle ku shuqlan tahay inay u ducayso ayaankiisa markaaba fiiriya alle waa u aqbalaya de malaa'igta aan dembiga lahayne daahiriintaha ducadooda alle waa u aqbalaya marka waa inuu ku dadaalo qofku bal intii kolkuu meeshii uu ku tukaday inuu waxoogaa ku yar waa inaanu durba furuq ka dhihin waa inuu waxoogaa ku yar meeshii uu ku tukaday si uu fadligaas weyn uu helo iska ilaaliyo hadal iyo laqw iyo dad uu dhibaato u geysiyo waxaasna iska ilaaliyo mutafaqu عalayhi wahada lafdu muslim kan waa muslim lafdigiisi baa sidan ah ka kalena waa la macno yani waqowluhu yanhazuhu wbifatxi اlyaai wاlhaa'i wbizaayi yanhazuhu haadi iyo ya waa kor dhaban yihiin ra'na ma ahee waa yanhazu yanharuhu ma ee yuqrijuhu wayunhiduhu wuuna soo bixinin oo oona soo kicinin weeyaan وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيma يرويه عن ربه تبaaرaكa وتaعالى wuxuu iبن cabaas baa nebiga slى الlaه عليه وaلي وسلم wuxuu ka wariyey wux uu nebiguna sl اه علي sلم rabbigiis عaزa وaجل uu ka warinayo kanoo kale marka waxaa la yidhaha xadيiث qudsiya baa la yidhahaa nebiga عalيه الصلاaةu وaسلاaم xadiidkiisu kulligood horta waa wada waxyi ee wux isagu jeebkiisa ka kaansaday ma jiro maca dalika labaa loo qaybiyaayo xadiid nabowiya iyo xadiid qudsiya loo qaybiyaa waxayna mxuu ahay sida uu nebiga alay slam u bayna arrintu ku saabsan tahay mid kastaba se xagga maanaa waa ka waxyi marka kii uu nebiga alayhi salaatu wasalaam nebiga eh, alle toos uga wariyo oo allah sidaa yidhi uu yidhaahna xadiid qudsiyaa la yidhaahaa kii uu nebiga alayh salaatu isagu uuna hadalahaan isaga sheegana oo isagoo kollayba aggi xaggii macnaha waxyi ka ah waxa weeyaan waa xadiid nabowi ah xadiidka qudsigu marka lafdigiisa iyo macnihiisaba waa waxyi xadiidka nabowi-ana macnihiisa unbaa waxyi cibaaradana waxaa le rasuulka caleyh الsalaatu wasalaam qaala allah wuxuu yidhi in allaha kataba alxasanaati wasayi'aati uma bayana dalika alla waa qoray xasanaadka iyo sayiaadka xasanaadka yani cibaadaadka iyo sayi'aadka yani waxyaalaha macaasida ahba alla waa qoray haddana waa caddeeyey oo kutubtii u dejiyey iyo rusushii uu soo diray buu ku caddeeyo dadka waa u sheegay qoridii looxul maxfuudka iyo lagu qoray un laguma daynine faman hama bisayi'atin falam yacmalhaa qofkii ku hamiya shay xasana ah oo shay cibaada inuu sameeyo ku hamiya hamiguna waa niyada ugu yar niyada ugu yar oo aan weli go-aan aan gaarin weeyaan qalbigiisaba ay ku soo dhacdo inuu waxaa sameeyo aan haddana aan samaynin katabaha allahu tabaaraka wa tacaala cindahu alla tabaaraka wa tacaala wuxuu ku qoraa agtiisa xasanatan kaamila xasana buuxda oo naaqisaan buu ku qoraa laakiin male laalaabki male xasano kaamila naqsisa male hal xasano oo taama loo qoraya wain hama bisayi'atin hadduu ku hamiyo sayi'aduu ku hamiyana <clears throat> a wain hama bihaa xasanadii hadduu ku hamiyo facamilaha uu sameeyana katabaha allahu alla wuxuu ku qoraa wuxuu qoraa cashra xasanaatin toban xasanuu qoraa ugu yaraan ilaa sabci mi'ati dضicfin ilaa toddoba boqol oo laalaab ilaa adcaafin kaiira ilaa laalaabyo badan oo kale oo intaa kasii badan oo tiradooda alla una ogyahay yahay waa la ku qoraa marka yani qofkii shaygii intuu niisa haddana sameeya oo niyadi iyo ficilkii isku dara waa loo laalaabayaa <clears throat> inta ku loo laalaabayana waxaa ugu yar toban tobankaana inay kasii badato toddoba boqol gaadho toddobadaa boqol inay ka badato waa suurowdaa waa qof iyo niyadiisa iyo sida uu niyadiisa u kala fiican yahay wain hama bisayi'atin hadduu shay dembiga ku hamiyo falam yacmalha aanu samayninna oo daraba uga tago weeye yani hadday suurogeli wayda ma ah hadday u suura geli weydo oo laakiin isaga ay ka go-nayd waa kii xadiidkii aan kusoo maray mxuu aha xadiidkii abubakra waa kaan kusoo marray isagu dembigiisa waalayay laakiin haddii intuu uu hamiyo haddana dar alle isaga daayo weeyaan alle wuxuu ku qorayaa xasano kaamil uu ku qoraya isagana marka looma laalaabay shay dembiya buu niyeystay qof inuu dilo maalan markaasuu fakeray inuu zinaysto inuu khamro cabo inuu laaluuf qaato inuu xoolo dadao markaasuu fikiro alla kaama dambe oo soo dhiman maysid ah, isugu dhowaan iska daayey kaas marka dar allowdu isaga daayay niyadaa daraaddeed ee alla kaamila ugu qoraya ah, wain hama bihaa facamilaha sayi-adaa haddii intuu ka hamiya haddana uu sameeyo katabaha allahu sayi'atan waaxida hal sayi-o alle ku qoraya laguma laalaabayo xumaha alle waxay ka tahay karamkiisay ka tahay inuu camalka saalixana uu laalaabo ummaddantada uu ku qaastahay u laalaabo sayi-ada si aanu ku laalaabin muttafaqun calayhi marka niyadii oo camal aanu xataa la jirin baa halkaas dowrkaa yeelatay وعn أbي cبدiرحمن cبدالله بن cمر بن الخطاب رضي الله عنهma qاaلa samعtu رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم yquل rasuulka allaan maqlay isagoo oo leh انطلqa ثaلاثة نفر miman kana qبلكم waxaa baxay oo socdaal aaday saddex nin oo ummadihii idinku horreeyay banu israa'iil ahaa saddexdaa ninna waxay ahayn sahan bay ahaayeenoo xoolo eh, reerahoodii bay u sahaminayo meel daaqlihii ay ku raraan ayay u baxeen ay sahan inu sahan tagaan xataa aawaahum ilaa uu ku almabiitu habeen barigii ilaa qaarin god fadakhaluuhu way galeen roobna waa qabtay roob baa ku da-ay gobolkiina waa u dhacay marka meel huluul ahoo buur hoosteed ah ayay galeen fanxadarat waxaa soo wilaanwilatay sakratun dhagax weyn min aljabali buurta dhagax weyn baa buurta ka soo dhacay dhagaxaasuna sababka u soo dhacay wuxuu ahaa min khashyaة الlah dhagxanta cabsada alla ka cabsada ayuu ahaayo kuwa qur-aanka alla ku sheegay buurtii baa dhagax weyne ka dhacay fasadad calayhim waxay ku awday algaara godki godki afkiisii isku magmaagtay markaasay khalaas meel ay ka baxaan male dadna ma oga cidlay keligood ahaayeen inay dhimanayaan halkan kada ayaa marka caddaatay faqaaluu markaas is yidhaaheen qaarkood qaarkii kale ku yidhaaheen innahu laa yunjiikum min hadihi الsakra innahu xaalku wuxuu yahay laa yunjiikum inuuna idinka badbaadinayni min hadihi sakra dhagaxankada ilaa an tadcuu llaha ilaa alle inaad ku baridaan mooyaane bisaalixi acmaalikum camaladiina wanaagsanayd qof walooba inaad soo xusuusato camal saalix oo dar alla weliga aad u samaysay oo aad alle ku barido aad tidhaa allow haddaan dartaa maalintaa waxa u sameeyey dhukankada naga qaad inaad tidhaaha mooyaane wax kaloo ina badbaadinaya ma jiro tan oo kale marka waxaa waxaa waa nooc oo tawasulka ka mid a ah. tawasulka isagu sharciga ahaan khilaafbaba ku jirin baa saddex nooc ah oo mid waxaa weeye qofku inuu camalkiisa saalixa alla ku baryo iimaankiisi iyo taqwadiisi iyo mxuah cibaadadiisi iyo alla uu ku baryo miduna waxa weye alla sifaadkiisa uu ku baryo karamkiisi iyo deeqdiisi iyo qudradiisi uu ku baryo midna waxa uu qof saalix oo xaya uu ka ducaysto hebelow ii duce yidha waxaasaan haysta ii duce alla aqbal adun aamin aadaado saddexdaasba iyadu khilaaf kuma jiro marka camalkiina saalixa ah inaad alle ku baridaan mooyaane wax kale oo idin badbaadinayaayo ma jiro ee alla ku barya qaala rajulu minhum sidii bay yeeleenoo nin ka midaa wuxuu yidhi allaahumma allow kaana lii abawaani shaykhaani kabiiraani waxaan lahaa laba waalid oo waa yeella oho da' waaweyn wa kuntu waxaanan ahaa laa uqbiqu ma aanan caana siin jirin qablahumaa iyaga hortood ahlan walaa maalan dad iyo dunyo toona qabuuq waxaa la yidhaahaa caanaha ee habeenkii iyo galabtii iyo lacabaa qabuuq la yidhaahaa marka kolkaan habeenkii cidda aan liso intaanan carruurna caana siinin xoolahana aan ilmihii kusii daynin martaygu caana lisi jiray weeyaan laa ubiqu yani laa ucطiihim sharaab alqabuuq wahuwa sharaabu lleyl fa fana'aa bi waxaa ila fogaado ila durkay maalin dalabu shajar yowman daqdoonkii daaqsintii baa maalin ila fogaatay xoolii baan meel fog daaqsin gooyey falam urix calayhimaa ma aanan u soo xeraynin xoolihii xataa naamaa ilay ka seexdeen faxalabtu lahumaa waxaan u lisay rabuuqahumaa caanahoodii habeennimaan u lisay fawajadtuhumaa waxaan helay naa'imeyn iyagoo hurda kolkaan uga soo galay ba iyagoo seexday arkay fakarihtu waxaan necbaystay an uqilahumaa inaan toosiyo wa an uqbiqa qablahumaa iyaga hortood inaan caana siiyona waan necbaystay ahlan ow maalan dad ama duunyo falabiftu waan nagaaday waan taagnaa waalqadaxu calaa yadi isagoo haruubkiina gacantayda uu ku jiro gacanta ku hayo antadiru anigoo sugaya istiqaabahumaa soo toosidooda xataa baraqa alfajru ilaa uu ka iftiimay waagii wasibyatu caruurtiina yatabaaqawna ay ku ooyayaan cinda qadamaya lugtayda hoosteeda abba canahana si ay leeyihin waa gaajaysannahay carruurta igu hoos ooyayaan aniguna aan necbaysanayo ma abaha iyo hooyadaado qatan qof kale wax dhadhan siinaysaa habeenkii oo dhan buu sidaa ula taagnaa madaxooda habe ula taagnaa fastayqadaa way soo tooseen fa sharibaa way cabbeen habuuqahumaa canahoodii habeennimay aroortii cabbeen allaahumma allow in kuntu facaltu daalika haddaan sidaa u yeelay ibtiqaa'a wajhika wejigaaga dalabkiisa haddaan saa u yeelay fafarij cannaa maa naxnu fiihi min hadihi sakra naga fayd waxaan aan ku jirra ee dhagaxankada ah fainfarajad way ka faydantay shay-an waxoga laa yastatiicuuna ayna karaynin alkhuruuja minhu ka bixin way kala jabtay wax yar baa ka fallidhmay qac yidhi sida riwaayada waxaa sheegtaa riwaayat طabarani fi kitaabi الducaa Ah, marka in yarbaa marka ka jabtay oo iftiinku uga soo galay iyo laydi uga soo galay oo wax kala arkeeno qaala alaaakharu kii kalena wuxuu yidhi allaahumma allow inahu xaalku wuxuu yahay kaanat lii waxaan lahaa ibnatu camin gabadh in adeertay ah kaanat axaba annaasi ilaya dadka aan ugu jeclaa wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxay ahayd kaana kuntu uxibuhaa waxaan u jeclaa kaashadi maa yuxibu rijaalu الnisaa si ay rag naag u jeclaadaan ta ugu daran ugu adag baan u jeclaa faaradtuhaa can nafsihaa nafteedaan ka dalbaday inay iska makamiso faaxisho ku sameeyo ka zinaysta ka dalbaday faimtanacad minii wa isu kay xataa alamad bihaa ilaahay kaga habsatay sanatun min asiniin abaar abaaraha ka midi ah sana waxaa lagu sanadkana sano waa la yidhaaha laakiin abaartana sana la yidhaha hadda sanada waxaa laga wadaa abaar ila abaar ku dhacday iyadoo guursatay oo carruurna leh fa jaa waa ii timid iyada oo qaraabad sababteeda wax iga doonaysa fa acطaytuhaa waxaan siiyey cishriina wa mi'ata diinaar labaatan iyo boqol diinaar baan siiyey oo dahab ah calaa an tukhalliya waxaana ku siiyey shard inay isku sii dayso u kala dhex baxdo baynii wa bayna nafsi aniya nafteeda noo kala dhex baxdo isku sii kaydisa yani ayaan ku siiyey fafacalad way yeeshay hortii hore way diiday oo naag cafiifadoo dhowrsan ba ahayd laakiin mudaray noqotay oo caruurtii inay gaajo uga dhimato markay ka baqday ninkeedina la soo tashatay bay marka goorta dambe yeeshay fafacalad way yeeshay xataa idaa qadartu calayhaa markay ay ii gacan gashay wa fii riwaayatin riwaayo kalena waxay leedahay sida uu awooday buu eh, fasiraysaa falamaa qacadtu bayna rijlayhaa markaan labadeedii lugood kala dhex fadhiistay ee ilaajkii mooye wax kale aanu ii hadhin ee qaalad waxay tidhi ittaqi llah war alla ka bad walaa tafadal khaatama nigaxa ha ku furin ilaa bixaqii xaqiisa mooyaane yani weelka marka eh, sharaabka iyo wax lagu shubo afka lagaga gaaro ee eh, si aan usoo daadin kaasaa la yidhaahaa se ningax ay reerbaadiha soomaalida ku nigaahaan iyo bacdan ay eh, alaabta la sameeyeen marka afka lagaga gaaro dhalooyinka iyo waxyaalahaas iyo marka haddana waxay ka wadaa khaatunkan ay sheegayso weelkeedaasay ka wada yani farjigeeday ka wada yani ha isticmaalin xaq la-aan xalaala waxaan ahayn hagu isticmaalin faاnsaraftu canhaa waan ka gadoomo waan ka kacay wa hiya axabu الnaasi ilaya waanadii buu qaatay oo meel xun bay ku waadiday oo markaas maxaa weliba riwaaya kale waxay dhahaysaa waxaan arkay iyadoo jaraynaysa markaas maxaa kugu dhacay maana ku dirqay so aduu khiyaarkaaga maaha markaasay tidhi hayo laakiin waa arrin aanan weligay samayninoo naf ii geynayso oo muxuu ahaay saa daraaddeed baan la cabsanaya allaan ka cabsanaya markaasuu maado allaad ka cabsanaysa oo ana miyaanan alle i abuurin miyaanan ba alle ka cabsanaynin markaasuu ka booday isagoon taabanin wa hiya axabu الnaas ilaya wa taraktu الdahaba aladii acطaytu dahabkii aan siiyeyna waan uga tegey allahuma allow in kuntu facaltu dalika haddaan sidaa u yeelay ibtiغaaءa wajhig wejigaaga طalabkiisa fafruj cannaa maa naxnu fiihi min hadihi sakr naga fayd waxa aan ku jiro naga fayd faاnfarajat الsakratu dhagaxii baa xoogaa ka faydmay غayra anahum laa yastatiicuuna alkhuruuja minha intii hore in ka badan baa ka jabtay ka fallidhantay laakiin inay ka baxaan iyadana ma ayna karaynin wa qaala haaliثu kii saddexaad baa wuxuu yidhi allahuma istaajartu ujaraa waxaan kiraystay shaqaale beeraley buu ahaayoo beer buu shaqaalaa gashaday dad shaqaalaa gashaday wa acطaytuhum ajrahum ujradoodi baa siiyey ninba in xadeeyo markaas aduna inta fal aduna intaa fal aduna intaa fal nin walbabana <clears throat> suus oo badar ah riwaana duray tiraa riwaana beris bay tiraa adu ruus dacaam ah, suus dacaam ah nin walbaba kula heshay intaa fal waxaad leedahay suuskaas intaa fal ayb kolkii marka shaqadii la dhameeyey galabtii la kala raawaxayuu nin walbaba kiisii uu siiyey nin baa marka isagu kiisii diiday acطaytuhum ajrahum ujradoodii baan siiyey hayra rajulin waaxidin nin keliya mooyaane taraka oo ka tegay alladii lahu wixii uu lahaa ka tegay oo wadahaba iska dhaqaaqay ninkaasuna wuxuu u tegey wuu xanaaqay oo wuxuu ku xanaaqay nin gadaal ka soo galay shaqadii ayaa loola ekaysiiyey markaas ninkan maxaad noogula ekaysinaysaa annagu maalin dhan baan shaqaynayna isag hadduu yimide maxaad noogula ekaysinaysaa markaasu wuxu uhi adigu waxaan kugula heshiiyey miya waxba kaa dhimi maya adiga maalkaygii weeyaane qofba sidaan kula heshiiyey weeyaane ima faragelin karti maba rabu waxaaga marka uu iska xanaaqay fahamartu ajrahu ujradiisii baan u midheeyey yani marka intuu suuskii intuu beeray markuu go-ay xoole ku iibiyey oo beeray oo xoole ku iibiyey oo u rogrogay yuu maal badan uga dhaqay ayb fatamartu lahu ajro waxaan u badbadiyey oon u dhaqaaleeyey oon u midheeyey oon maal uga soo saaray ujradiisii xataa kahurat minhu اlamwaalu ilay maalkii ka bateen maalkii ka yimid uu ka fara batay oo lo iyo geel iyo ari iyo addoommihii raacayay iyo bay noqdeen sidaasna macnaheedu waxaa weeye wixii yare la hagaajiyaayo ee la farsamaystaayo la la mxuahay mm, la rogrogaayo maal buu noqonay suus baa wuxuu noqday maal fara badan aan noqday fa jaaءanii bacda xiinin muddo dabadeed buu ii yimid ninkii oo busaaradoobay oo wax kaloo qaaday waayey baa soo xusuusay war ninkii maalintii aad u shaqaysay un bal suuskii kaaga dari maayo u doono faqaala markaasuu uhi yaa cabdallah addi ilaya ajri si ujradaydii maalintii aan kuu shaqeeyey faqultu markaas waana la kala raagay marka waa garan waaya hortii hore marka kolkuu isu tilmaamay ayuu gartay faquul markaasuu war adaaban ku rabeeye kaale halkan soo fuulo bal xoolahaasoo dhan bildhaame faqultu markaasaan waxaan idhi kullu maa taraa min ajrika waxa arkaysoo dhan ee geel iyo lo iyo ari iyo addoommahaas la joogaaba waa ujradaadii min alaybil geela ah waalbaqari lo-da waalghanami ariga waalraqiiqa iyo addoommaha ah faqaala markaasuu yidhi yaa cabdallah laa tastahzi bi war haygu ciyaari waxau maleeyay inuu ku dheelayo dee habeen suus rabay oo la yidhi xoolahaas oo dhanaba iska leh wuxuu qaatay markaa kan ku daacdaasanaya oo ku taagsanaya buu is yidhi faqultu laa astahzi'u bik kuguma ciyaarayo kuguma ciyaarayo hawaaga dhab kolkuu ogaaday buu marka qaatay faأkhadahu kulahu dhammaantii buu qaatay fastaaqahu waa kaxaystay falam yatruku minhu shay-an waxba ma aanu ka tegin allahuma in kuntu facaltu dalika ibtiغاءa wajهik faafruj cana ma naxnu fiihi faاnfarajat الصkrة dhagaxii baa ka faydmay intii ugu dambaysayna ka duulay fakharajuu yamshuun way baxeen iyagoo iska socdanayo sheekaysanaya xoolahoodii ku noqdeen muttafaq caleyh marka nimankaasu waxa alla uu ku anfacay camalkoodii saalixa ahaa ee laakiin dar alleh mid waliba ibtiqaa wejiga buu dhahaya yaa anfacay waxaana imaan doona xadiis arrintan oo kale ku saabsan baa imaan doona oo marka qofkii waqtu rakhaa cibaadada badiya ee alla xusuusiga badiyaayo waqtiga shidada inuu isagana alla subxaanahu watacaala uu badbaadin doono <clears throat> waxaa kaloo halkan kada marka saddexdaa nin waliba camalkiisa saalixa ah ayaa ugu baryay oo mid buu alle ku beryey midna cifadiisi xaaraamta uu ka dhowrsaday u gacan gashay ayuu alle ku baryey midna ixsaankiisii uu qofkaas u sameeyey qofkaas muslimka walaalkiisa u sameeyey ayuu muxuu ahaye isaguna ku helay marka e, waxaa kanoo kale waxaa la yidhaahaa tasarrufu اlfuduuli ayaa la yidhaahaayo e, haddaad aragto qof walaalka aho muslim ah xoolihiisiioo ah khasaarayo e, baaba isaguna aanu ka warhaynin waa inaad u baylaatirtaa wuxuu soo gelayaa xadiidka aan soo marray ahaa uu khudbada ku bilowday ee ahaa allahu fii cawni اlcabdi ma kana alcabdu fii cawni akhiihi baabu tawba baabu tawba tawba macnaheeda soo noqodka ayaa la yidhaahaa marka haddana sharciga kolka la joogo waxaa laga wadaa towbada alla oo loo soo noqdo dembigii laga soo noqdo wixii qofkuu sameeyey inuu ka noqdo qaala alculamaa culamadu waxay yidhaaheen atowbatu waajibatun min kulli demb toobada laga tooba keena laga soo noqdo dembi walbaba in laga tooba keenaa waa waajib fain kaanat almacsiyatu bayna allahi bayna alcabdi wa bayna allah haddii macsiyada si loo tooba keenaya marka ayaa kala duwan haddii ay tahay waxaas wax alle iyo addoonka un ka dhexeeyo oo qof bani aadama aan taabanayno dhibaato aan u geysanin laa tatacallaqu bixaqi aadamiyin aan ku saabsanayn qof aadamiya xaqii falaha halaaثa shuruud saddex shardi bay leedahay axaduha an yuqlica can اlmacصiya waa inuu ka joogsado macsiyadii astaqfir اllahna waa leeyahay waana sii wada taas ma noqonayso waa istihzaa o kale noqonaysa alla waa kuu tooba keenay waana sii wadaa xaramtii uu ka tooba keena lahay weli waa cunaya dagaaladii weli ka tooba keena waa ku jira waxay aلثاني an yndma عalى ficliha waa inuu ka shallaayo maxaa kuu geystay is yidhaaho taasaana ruknigaasaan ugu sii weyn shallaytada الثالث an yaczima عalى an laa yacuda ilayha abada waa inuu goosto inaanu dib damba ugu noqonin marka aad beri aad samaysidna isagoo le lakin uu leeyahay waa ka tooba keenay taasna ma anfacayso fain fuqida axadu الثalaaثa saddexdaa midkood haddii la waayo lam taصixa tawbatu tawbadiisu ma ma asaxayso wain kaanat ilmacsiyatu tatacallaqu biaadamiyin hadday bani aadam ku saabsan tahayna fa shuruuطuhaa arbaca shuruudeeda waa afar haadihi ثalaaثa saddexdantada iyo wa an yabra'a min xaqi saaxibihaa inuu ka beri noqdo uu ka baxo qofkii xaqaas lahaa si uga beri noqonaya marka uga baxaya wuxuu uga baxayaa fain kaanat maalan aw naxwahu hadday maal iyo wax kale oo lamida ah, ikhtisaas iyo waxaa sidaas ay tahay raddahu ilayhi isagu u celinaya laakiin xoolihii uu ka soo dhacay uu haysto uu leeyahay marka iyo xalaale ma noqonayso hadduu isagii dhintayna marka warahadiisi ayuu u celinaya hadday warahadiisii iyo isagii midna aanu aqooninna waa sadaqaynaya isagoo niyaysan inuu isagii ka wakiil yahay <clears throat> u sadaqaynayo wain kaanad xadda qadfin hadday tahay wax macnawi ay tahayna oo cay u caay iyo xan u xantay wax sidaas ay tahayna wanaxwi waxa lamid a oo xad leh makanahu minhu isu dhiibaya aniga waxaasaan kugu edhehe waa kana xad baad igu leedahay iga ofs xadaadi buu dhahayaa aw طalaba cafwa mise cafi buu dhahay iska ka cafiniyo hadalkaasaan ku dhahay wain kaanad kiibatan hadday xan tahayna istaxallahu minhaa wuu ka xalaalaysanayaayo wuxuu dhahay iga cafiniyo waa ku xantaye marka inuu sheegana haddii muxuu ahaayey uu fidno ka baqayo waxba yaanu sheegin wa yajibu an yatuuba min jamiici dunuub dembiyaalkao dhan inuu ka tooba keenaana marka waajib weeyaan fain taaba min bacdihaa hadduu qaarun ka tooba keeno saxa towbatuhu cinda ahli اlxaqi min dalika اdenbi mxua dadka muxuu ahayey bidcada qaarkood oo qaba iyagu dambi oo dhan in laga tooba keena ma asaxaysaba iyagu iska jire dadka ahlu iyagu waxay qabaan kaas horta toobad iskuma xidhna dunuubtu taas isaga toobakeenkiisii waa asaxayaa haddaan hadduu laalush qaadan jiray khamrana cabi jiray oo midkoodu ka tooba keeno kaa toobadiisi waa aqbashay ka kalena inuu ka tooba keena waajib ku ah laakiin iskuma xidhna wa baqiya calayhi lbaaqi kii kalaa ku hadhay waqad tadaaharad waxay isu kaashatay dalaa'il اlkitaabi waالsunati waijmaci اlumma calaa wujuubi tawba muxuu ahayd adilada oo qur'aanka iyo sunnada iyo ummadda oo dhan siday isku raacday toobadii inay waajib tahay iyo isku raacday qaala allahu tacaala watuubuu ilى اllahi jamiica ayuha اlmu'minuuna lacalakum tuflixuun dhammaantiin dadka mu'miniinta oo alla u tooba keeno alla u soo noqda waad liibaanaysaane wa qaala tacaala istagfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi isagoo nebi nebiyadiisii ka mida ka sheekeynaya baa wuxuu uhi waxaan ku idhi istagfiruu rabbakum rabbigiin dembi dhaaf weydiista uma tuubuu ilayh haddana usoo soo noqda u tooba keena wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allah towbata nasuuxa dadkiina mu'miniinta oo alla u tooba keena tooba khaalis ah toobada nasuuxa marka midda khaaliska ah weeyaan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allau aleyh waali wasalam yaquul rasuulka allaan maqlay isaga oo leh wallahi inii la astaqfiru allaha waatuubu ilayhi fi lyowm akara min sabciina mara allaan ku dhaartay anuu alle waan dembi dhaaf baan weydiistaa oo waan u tooba keenaa maalintiiba toddobaatan goor in ka badan maalintiiba hadduu rasuulka alle markaa sala allahu aleyh waali wasalam sidaa uu leeyahay marka kayrkii maxaa u malaynaynaa markaas xadiidkan kadu waxaa weeye rawahu الbukhaarي waa xadiid صaxiixa wuuna soo noqon doonaa kun iyo sideed boqol iyo toddobaatan lambarkaa buu kusoo noqon doonaa وعan الأغr بn yasاri الmuzaniyi radي allahu canhu صaxaabigaasna